بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل الأموال xoolaha alatii xoolaha talzamu ay waajibaysa fiihaa xoolaha dhexdooda azakaatu sake ay waajibayso sitatu anwaacin lix nooc weeye annacamu nimcooleydii weeye waannaqdaani labadii lacagood weeye waalmucasharaatu wixii cushurka laga bixinayey toban meelood meel laga bixinayey weeye wa amwaalu tijaarati xoolihii ganacsiga weeye waajibuhaa waxaa amwaalu tijaaro ka waajibay rubucu cushri qiimati curuudi tijaarati ganacsiga badeecadeeda badeecada qiimadeeda qiimada toban meelood meesheed toban meeloodkaas rubaceed iyo afar meelood meesheed ayaa waajibay war warikaasu rikaaskii weeye duud duudkufaareedkii walmacdinu qalinkii weeye ama macdantii weeye halkan sheekhu wuxuu inooga waramayaa zakaa oo arkaanul islaam ka mid aha wuxuu ka soo waramay asalaa oo si faahfaahsan uu ooga soo waramay azakaa waxaa looga hadlaa dhowr qeybood in shuruudda sekada laga waramo laga waramo xoolaha ay sekadu ku waajibtay laga bixinayo in laga waramo dadka la siinayo ee mutaystay sekadaas iyo masaa'il fara badan iyo qeybo fara badan bay leedahay laakiin sheekh wuxuu ooga war wuxuu ka warrami doonaa oo ka hadlay sidaan aragnay xoolaha sekada ay ka waajibiya oo keli ah una welibana faahfaahinaynin kaagama warramayo waxa ka waajibi allaahuma hal masaluu ka taaban doonaa sakaduna waxay ku waajibtay cid kaste oo shuruud gooni ah laga helay ama ha qaangaadho qofka ama yuusan qaangaadhin sakada xoolaha ay ka waajibaysa waa lix qaybood buu ku yidhi horta qofkay ku waajibaysa waa qof muslima ah, oo xor aha oo milki taam aha xoolahan u leh maxaa la dhihi jiray qof gooni aha oo xoolo aan yacnii dad badan ka dhexaynin iyo maxaa la dhihi jiray inuu joogo in la og yahay oo la hubo qof gooni ah markaan leenahay haddii ay soo gashaa dee masaladii ahayd dad xoolo isku darsaday meelaheedaa looga warramayo way ka waajibi xoolaha ay sakadu ka waajibaan wuxuu yidhi waa lix waxaa kow ah annacam annacam waa nimcooley waa geela iyo lada iyo adhiga wey nooc kastoay lahaadaan adhigii wuxuu noqon karaa riicadkii iyo idihii buu noqonayaa geeli wuu kala duwanaan karaa ku laba kurusli iyo ku hal kurusli iyo ku dheer iyo ku gaaban iyo ku kaste lodii iyadana way kala duwanaan kartaa intaasoo nooc ayay leedahay saddexda caana macaan ama saddexda meesi ama saddexda eh, nimcooley zakada way ka waajibtaa ee xoolo kale oo la dhaqday sako ka waajibta ma jirto waxay kaloo sako ka waajibtaa annaqdaan annaqdaanna waxaa weeye labadii lacagood labada lacagood ee la isticmaali jiray xilligaa hore waxay ahayn dahabka iyo fidada dahabka iyo fidada ama sidoodii ha ahaadaan ama lacag ahaan ha laga sameeyo dahab iyo fida saka way ka waajibaysaa dahab iyo fida saka way ka waajibi wax kastooo makaankooda iyo booskooda qumaya oo buuxinaya sida lacagahanan isticmaalana sidoo kale saka way ka waajibi waxa ka waajibina ee la bixinayana meelaan ugu tegi doonaa almucasharaatna waxaa weeyaan waxyaalihii la abuurinaya dalaga ahaa lagana cushur bixiyo wixii laga bixinayay baa loogu magac magacdarayoo toban meelood meel ayaa la bixinayaa waa haddii uu roob waraabiyo ooda adigu tacab iyo rafaad iyo aad uusan kugu gaadhin wey laakiin haddii adigu aad waraabiso waxaad bixinaysaa toban meelood meel meesha niskeed ayaad bixinaysaa amwaalu tijaaratina waxyaalaha ay sakadu ka waajibta wey amwaalu tijaara waa ganacsiga xoolaha ganacsiga wey waa xoolo aad ku soo iibsatay ood soo gadatay liajli niyatu tijaara aada u soo gadatay weeyaan amaa xoolihii niyatu tijaara aada u soo gadaninee inaad kaydaysata aad usoo gadatay ama si kale kugu soo galay oo mucaawado iyo isbeddel aysan kugu soo gelin sida xoola aad dhaxashay iyo kuwa hibe lagu siiyey iyo kuwa kuma jiraan oo sako laguma laho waajibuhaa marka tanbuu inoo sheegay waxa laga bixinayo amwaalu tijaaraha waxa laga bixinayo waxa ka waajibay waxa weeye buu yidhi rubcu cushri qiimati curuudi tijaara xoolahan badeecadan ganacsiga loogu talagalay intii la qiimeeyo qiimaha magaalada ay ka joogto ayaa waxaa la bixinayaa rubcu cushur waxa la yidhaahdo rubcu cushur waxaa weeye maalan haddii ay soo baxdo boqol kun hadday soo baxaan wixii dukaanka ku jiray toban meel baa loo qaybinayaa toban meelood markii loo qaybiya meeqay noqon toban kun tobankaa kun baa afar loo qaybinayaa meeqay noqon laba kun iyo shan boqol idan laba kun iyo shan boqol baa qofkaa lagu leeyahay qaabkaasaa loola dhaqmayaa dukaankii rubucu cushri qiimati curuudi tijaarati wey qiimo ayaana la rabaaye lacagtii aad ku soo gaday iyo lacagtii lagaaga gaday lama rabo lacagtii lagaaga gaday waxaa laga yaabaa inay noqoto meesha shaygii aad ku bixinaysa laba kun yaa laga yaabaa qof inaad ku yaacdo afar kun aad kaga gadasamo ama inuu adig kugu yaaco kullakat ah intuu ku helo uu kun shilinkaas meeshii laba kun ayd idan qiimaha la rabaa lama rabo wixii aad qofka aad ku samaysay ama adi uu kugu sameeyey lama rabe waxaa la rabaa qiimaha ay suuqa ka joogaan ashyaadan dukaanka ku saaran unbaa miiska la saariyo la qiimayn wixii soo baxana rubuucushirkaasaa laga bixinayaa culimmadu waxay yidhaahdaan markii la qiimaynaya alaabtan unbaa la qiimaynaya dukaankan iyo gaadhigii alaabta kala daldalay iyo waxaas lama lama qiimeynayo insha allahu meelo intan ka faahfaahsan ama sidan ka faahfaahsan meelo kale aan ku gaari doona waxyaalaha kale tijaarada zakadu ay ka waajibto waxaa weeye alrikaaz oy duudkufaareed dhihi jireen culimmadu rikaaskuna waxaa weeyaan shay madfuun ah oo aasan oo dhulka ku aasan oo kayd aha oo dahab iyo fido aha oo kunuus aha rikaaskana waxaa shardi ah inuu yahay dafiinuuljaahiliya dadkii hore ee gaalada ahaa waxay waxay maxaa la dhihi jiray meesha ay ku aaseen waxaa lagu garana waxaa weeyaan calaamaad iyo arrimo wey culimmadu waxay yidhaahdaan rikaasku wuxuu gudagelayaa labadii naqdaan buu gudagelayaa muxuu gooni oogu sheegay leanna rikaasku wuxuu leeyay axkaam gooni ah kana gooni aha labadii naqdi waxaana ka mid ahaa an annaqdaan shuruudda maynaa sheegine iyo kuwaa hore waxaa ka mid ah oo loo shardiyaa markay saka ka waajibayso sanad inuu soo wareego amaa rikaaska waxba looma shardiyo sanad inuu soo wareegee markii sa aad ula soo baxdaba khumus iyo wax ka waajibo shan meelood meel ayaad bixinaysaa waxaa kale almacdinu xoolaha tijaaradu ay ka waajibto waxaa lexeeyo oo u dambeeya oo sheekhu sheegay almacdin macdin godqalin macdanta aan dhahna w macdan baan dhahna af carabiguna macdin wey almacdin wey macdintu iyaduna waa waa dhulka lagala soo baxaa waa ama dahab ama fido ama arrimo kale weeye qaali ah kuwaasina zaka ayaa ka waajibay macdantaas iyadana maxaa gooni loogu saaray waxaa gooni loogu saaray tii arikaas wixii gooni loogu saarayo macdinta iyadana looma shardiyo wax xowl ahee markaas ayaad bixinaysaa intaas ayuu sheekhu ku sheegay raxmatullaahi calayhi sakadii uusana ku gebagabeeyey halkaas buuna ku dhammeeyey sheekhii kitaabkiisii saalim ibni cabdillaahi bni sacdi ibni cabdillaahi ibni sumayr alxadramiyi ashaaficiyi raximahu llahu tacaala kitaabkiisu halkaasuu ku dhammaaday kitaabu soom soomaho kitaabu soom waxaa ku daray waaad sharxay kitaabka inaad qaarkiin haystaan baa laga yaabaa kaashifatu sajaa fii sharxi safiinati annajaa wadaadka iska lehee maxamed nawowi aljaawi la yidhaahdo wadaadkaas ayaa ku daray kitaabu sowm wuxuuna ugu daray dhaheen culimmadu xaajada iyo baahida loo qabo soom ayaa aada u fara badan saa awgeed ayuu u raaciyey faa'iidadiisii uu ugu dhammaystiro wuxuuna yidhi sheekhaas oo maxamed nawowi aljaawi ah oo sharaxa kaashifatu sajaa fii sharxi safiinati naja iska leh wuxuu yidhi faslun haada kani faasilun yejibu wuu waajibaa sawmu ramadaana ramadaan soomkiisaa waajiba biaxadi umuurin umuur iyo arrimo midkood buu ku waajibaa umuurta oo khamsatin shan ah axaduhaa midood bikamaali shacbaana shacbaan dhammaystirkeeday ku sugnaatay alaaiina xaalay tahay soddon yowman oo min yowmin wa thaaniihaa arrimaha middooda labaadna biru'yati alhilaali bisha aragtideeda ayay ku sugnaatay fii xaqi man wuu waajibaa soomkii fi xaqi man qof xaqii ayuu ku waajibaa ra'aahu hilaalka arkay wa in kaana qofkaa haba ahaado faasiqan mid faasiqoo dhacdii ka baxa ha ahaadee wa thaalithuhaa umuurtaa shantaa keeda saddexeeya bihubuutihi ramadaan sugnaanshihiisa weeye fii xaqi man qof xaqii uu ku sugnaado lam yarahu aan arkin bishii bicadli shahaadatin cadlu shahaadana uu ku sugnaado wa raabicuhaa umuurtaa shanta ah keeda afreeye biikhbaari cadlin biikhbaari cadli riwaayatin cadli riwaayo warkii weeye iyo ka warrankii bishii aragtideeda inuu arkay inuu ka warramo cadlu riwaayaha oo mawhuuqin lagu kalsoon yahay bihi cadlu riwaayaha sawaa'un waxaa siman waqaca ha dhaco filqalbi qalbiga sidquhu kan cadlu riwaaya ah runtiisa qalbigaaga ha degto am laa ama yaysan degin aw hayri mawhuuqin cadlu riwaaya hayri mawhuuqin aan lagu kalsoonayn bihi cadlu riwaayaha waa goormo waa in waqaca hadduu dhaco filqalbi qalbiga sidquhu kaa hayru mawhuuqa runtiis inay tahay inay qalbigaaga dhacdo wa khaamisuhaa umuurtii shanta ahayd ramadaan uu ku sugnaanaya kaada shaneeya bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan gelitaankiisa melihiisa weye bilijtihaadi ijtihaad iyo dadaal uu ku maleeyo fii man qofbuuna u sugnaaday ishtabaha uu dheeh galay calayhi dushiisa daalika kaa ramadaankaa uu ka ishtibaah galay oo kala garan waaye ma ramadaan baa la galay mise lama gelin wuxuu u caaqiday u guntay raxmatullaahi calayhi maxamed nawowi aljaawi in uu oga waramo asbaabta soomka waajibisa arrimaha uu soomku ku sugnaado waana shan arrimood buu sheegay shanta arrimood labaan u kala qaadaynaa waadna arki doontaa matnigaad ka fahmi doontaa labadu waxaa weeyaan laba arrimood shan shan shan weeye labaan u kala qaadaynaa labo sababku waa ama wujuubku waa khaas aan dhaho wujuubku waa khaas oo cid gooni ah ayuu ramadaanku waajib ku noqonayaa saddexna wujuubku waa caam saddex sabab wujuubkoodu waa bilcagsi labaa caam aha saddexna waa khaas yacnii saddex sababood khaas weeyoo dad gooni ah ayaa ramadaankii laga rabaa inay soomaan laba sababna wujuubkoodu waa caam oo dadka dhan baa laga rabaa ta koowaadee uu sheegay sheekhu waxaa weeye bikamaali shacbaana halaaiina yowman shacbaan in soddonkeeda la dhammaystiro ramadaan wuu ku waajibaa sababkan caam yaa mise waa khaas yaa mise waa khaas khaas baa noqlaa caam weeye mar haddii la hubsado soddonkii shacbaan inay dhammaystirantay habeenka ku xiga bil lama sii raadinayay waa la sii soomayaa dadka dhanna way soomayaan idan bikamaali shacbaana alaaiina yowman waa sabab wujuubkiisu uu caam yahay dadka dhanna laga rabo jamiil waxaa laba ahaa biru'yati alhilaali fii xaqi man ra'aahu wa in kaana faasiqa tan labaad iyo sababkan labaad waxaa weeye soomna waajibiya waa bishii oo la arko bishiina waxaa arkay qof qofkaa ramadaanku waa ku waajib inuu soonka bilaabo waa waajib leanna waxaa ku rumoobaya qowluhu tacaala faman shahida minkum ashahra falyasumu xataa wain kaana faasiqan haddii xataa intuu maxkamadda xaakimka uu u tago culimmadii uu u tago uu yidhaahdo war bishii baan arkay warka dhaaf oo adigii khamraha meelaha la taagnaaye jaadka meelaha ku cuni jirae kanaha haddii dadka kale waajib ku noqon mahayo soonkii laakiin isaga soonkii waajib buu ku noqon sababka amcaanba mise waa khaas ujuuba aye waay khaas wey waxaa saddexeeya bihubuutihi fii xaqi man lam yarahu bicadli shahaada waxaa weeye ramadaankii iyo bishii aragtideedii ayaa sugnaan fii xaqi man lam yarahu bicadli shahaada bishan aragtideedu waxay ku sugnaan cadlu shahaado waxaa jira wax la yidhaahdo cadlu shahaadiya cadlu riwaaya cadlu shahaadiya cadlu riwaayana furuuq baa u dhaxaysa cadlu shahaado waxaa weeye qof shahaadadiisa la aqbali marakiciisa iyo maqhraati burgiisa la aqbali cadlu riwaayuhuna qasamahoo cadlu shahaado inuu noqdee qof cadlu riwaayo aho waxaa jira cadlu shahaado aan ahayn sida adoonkii iyo qofkii dumarkaa cadlu shahaado ma ahe waa cadlu riwaaya cadlu riwaaya waxaa weye xadiidkay wariyaan waa laga qaadan sooma idan cadlu riwaaya cadlu shahaado way kala duwan yihiin alimaam alqaraafi raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa alfuruuq walaadkii maalikiga ah furuuqda waxyaaluhu ku bilaabay kitaabka waxaa ka ahaa oo kow ahaa alfarqu bayna cadli riwaayati wa cadli shahaada wuxuuna yidhi sideed sanaan baadhaya kadib bay ii kala caddaatay buu yidhi faruuqaad fara badan buu sheegay oo u dhaxaysa in qofkii faahfaahitaankeeda rabaalkaasu ugu noqon waxaa laga waramaya waxaa weeye qofbaa bishii arkay qofkaa bisha arkayna waa cadlu shahaada oo qof shahaadadiisa iyo marakiciisa la aqbalayo wey qofka hadduu bisha arkana soonkii wuu waajibi sawl wujuubka macaan baa mise waa khaas ya caam mise khaas caam weeye jamiil sax nebi maxamed salawaat ullaahi rabbi wasalaamu calayhi cabdullaahi bni cumar baa u yimaado wuxuu yidhi dadkiibaa bishii istutusay wataa wataa wataa yidhi nabiga intaanu imaaday salawaatullahi rabbi wasalaamu caleyhi baan ku dhahay bishii waan arkay kadibna nebiga sal alla alay wasalam dadkiibuu faray inay soomaan sidii baana lagu soomay idan sababulwujuubkaasi waa waa caam waraabicuhaa biikhbaari cadli riwaayatin mawhuuqin bihi sawaaun waqaca fi lqalbi sidquhu am laa aw hayri mawhuuqin bihi in waqaca fi lqalbi sidquhu tan wuxuu ka waramayaa bishii waxaa arkay qof cadlu riwaaye ah cadlu riwaaya waxaa weeye qof dumar ah xaaskaagii baa arkay gabadhaadii baa aragtay waxaa la dhihi jiray walaashaabaa aragtay eedadaa hooyadaa dadkaasaa arkay ama dad kaloo dumara arkay jamiil ama qof adoon ahaa arkay cadlu riwaaya yani qof cadlu riwaaye ahaa bishii arkay qofkaa laba midun buu noqon inaad warkiisa ku kalsoonaan jirtay iyo inaada ku kalsoonayn haddii warkiisa aad ku kalsoonaan jirtay bishiina uu ku dhaho waan arkay waad soomi ama qalbigaaga ka shaki ama ha ka shakinin qalbigaaga inuu run sheegayo ha ku dhacdo ama yaysan ku dhicin mar berigii horeba haddaad ku kalsoonaan jirtay bishiina waan arkay uu ku yidhaahdo qofkaas adiga waxaa lagugu leeyahay isagii iska daa wuu soomi hadduu soom ku waajibay wuu soomi adigii inaad soonto ayaa lagaa rabaa haddii uu mawhuuq yahay weeye warkiisa lagu kalsoonaa cadluriwaayahaas haddii khayru mawhuuq uu yahay oo mar hore waxyaalo isdabamarin badan aad ka aragtay been iyo arrimo aad ku aragtay waxaan fiirinaynaa hadda oo warka uu kuu sheegay ma rumaysatay mise maadan rumaysanin haddii aad rumaysatay inaad soonta waajib bay kugu tahay haddii aadan rumaysanin oo qalbigaaga sidqii uusan ku dhicin mas inaad soonta waxba waajib kuguma oho sababka sababul wujuubka ma khaas baa mise waa caam hayo waaya khaamisuhaa shanta sabab midka shaneeye u dambeeyay waxaa weeye waa qof gooni ah kan wa bidani dukhuuli ramadaana bilijtihaadi fii man ishtabaha calayhi dalik qof ayaaba bishii ramadaan kala garan waayay xilli ay gashay xilli ay soo socota inay tagtay inayna tegin iska qiyaasay oo ijtihaad buu sameeyey wuxuu yidhi bishii hiblaaye ahayd saasay ahayd bishii hiblaaye saasay ahayd intaasaan xidhnaa kan weeye kan waxbuu isku darsaday xisaabo badan buu isku darsaday xisaabihii markuu isu darsaday isku darsaday waxaa soo baxday caawa inay tahay ramadaan kowgeedii qofkaas ijtihaadka uu sameeyey waxaan dhahaynaa uu ku soomayaa oo soonkii sababulwujuub buu noqonayaa asbaabulwujuub buu noqonayaa oo keentay ayuu noqonayaa oo sabab min asbaab hubuut alru'ya ama soomkii inuu waajiba ayuu noqon qofka markuu sidaa ku soomo dhowr xaalo midunbuu noqon waa mid eh soomkii inuu waafaqo habeenkii koowaadba uu la qabsado uuna ku dhammeeyo markuu soo baxo uu dadkii weydiiyo dha habeenkii saa iyo saasaan bilaabay ramadaankii intaasaan ku dhammeeyey miyaan waafaqay mise maana waafaqan waad waafaqday baa la yidhi si fiican ilaahay baa ku solansiiyey tubtii saxda ahayd iyo maxaan dhihi jiray maalinkii saxda ah waxaan dhehnaa qofka ramadaankiisii adaa'an ayuu u dhacay yacnii xilligii la rabay wey qadana ma ah ee waa adda uu gutay midda labaad waxaa weeyaan in uu bisha uu soomay ay noqotaba maalan shawaal oo kale ama dilqicda oo kale ama dilxija oo kale ka noqotay soomkiisii qadaa'an ayuu u dhacay oo soom lasoo qalleeyay oo kale wey waxba laguma laho suurada saddexaad waa iska caqli ahaan waa bishuu soomay waxayba noqotay bishan aanadda ku jiro oo kale rabiic thaani miya rabiic thaani ama jumaad lula ama rajab ama shacbaan oo kale ay noqotay soonkii oon la gaadhinba ayuu ka hor dhacay sunno ayay u noqonaysaa ilaahay ka ajirsiiyo jamiil sababkan u dambeeya shanaad ma khaasba mise waa caam iska cadda isaga fii man ishtabaha calayhi dalik idan saddex sababna waxaan dhahnay waa khaas laba sababna waa caam shantaas sabab ayaa soomka waajibisa uuna ku sugnaadaa soon gelitaankii ayay ku sugnaataa faslun haada kani faasilun shuruudu sixatihi soom asixitaankiisa shuruudeedu arbacatu ashyaaa waa afar arrimood islaamun islaamnimo weeye wa caqlun caqli weeye qofkii garaadkiisa yamaankiisa inuu joogo wa naqaa'un hufnaan iyo inuu nadiif ka yahay weeye qofkii soomayey can naxwi xaydin xayd iyo wixii kula mid aha wa cilmun ogaansho weeye bikownilwaqti waqtiga ahaanshihiisa qaabilan uu yahay mid ogol oo aqbalaya lisoomi soom aqbalaya halkan sheekhu wuxuu oga waramayaa soonkii inuu inoo sheego shuruud usixa iyo shuruud ulwujuub iyo arkaan intaasuu inoo warami doona shuruud usixa iyo shuruud ulwujuub waan soo kala farqinay shuruud ulwujuub waxa weeye qofkii inuu ku waajibo oo soomkii shuruud usixana waxa weeye markuu igu waajibay kadib sidee buu iga asixi shuruud la shardin maxay tahay shuruuddu sixaduu soo hormariyey caqliyahaan waxay hayd inuu shuruud iyo maxaa la dhihi jira markii de la taxliiliyo xoogay inuu shuruud ulwujuub soo hormariyo kadibna shuruud usixa ugu dambeysay laakiin tartiibka sheekha sidan buu noqday jamiil shuruud sixa waa afar kow islaamun islaam wey qof islaamuha ah ayuu ka asaxaa soon qof caqli leh oo garaadkiisa iyo maankiisa uu jooga ayuu soonka asaxaa dee dadka hadday dhahaan waan soomaynaa kii gaalka ama ah, kii majnuunka ah, niyaba kama asaxayso sooma waxana waa camal niye ayaa qasaba sidaan arki doonta sidaan arki doonno arkaanta wa wanaqaa'un can naxwi xaydinna waa lambar saddex waxaa weeye qofkii inuu ka nadiif uu ka yahay oo ka dahiran yahay oo ka hufan yahay xayd iyo nifaas iyo wixii la mid a ah. waa gabadhii shardi u yaalee waxaa saddexa oo shuruud usixa ah wa cilmun bikowni alwaqti qaabilan lisoom qofkan waa inuu og yahay oo cilmi u leeyahay oo ogaansho u leeyahay waqtigan uu soomayo waqti la soomi kara inay tahay waxaa la saarayaa waxaa jira waqti qaabil soom aanu ahayn sida maalinkii ciid ahayd ciidulfidri iyo ciidul adxaa iyo ayaamu tashriiq iyo maalmahaas qaabil lisoom ma aho marka rabaa inuu og yahay waqtigan waqti la soomi kara inuu yahay markaasuu ka asaxayaa afartaa shardi markii la helo ayuu soom asaxaa faslun haadakani faasilun shuruudu wujuubihii soom waajibitaankiisa shuruudeedu khamsatun shan weeye islaamun islaamnimo weeye wa takliifun mashaqayn weeyaan qofkii inuu mukalaf noqdo wa idaaqatun karitaan wey wa sixatun fayoobi weeye wa iqaamatun nagaadi wey waxa weeye shuruud ulwujuub baa jirta iyadana shuruudul ulwujuub waa shan qofkan soonka uu ku waajibayo waa inuu muslim yahay kii gaalka ahaa kuma waajibayo masalaa jirto gaaladu halmu mukhaadabuna bifuruuci shariica masala usuuliya wey meelahaada lagu gaadhaa waana lagu ciqaabi sababtoo ah markii rabbi subxaanahu wa tacaala la weydiiyo maa salakakum fii saqar markii la dhaho waxay ku jawaabayaan furuucdii bay ku jawaabayaan lam naku min almusaliin walam naku kadaa bay ku jawaabayaan idan qofkan uu soom ku waajibayo waxaa qasab ah in uu muslim yahay waxaa laba saddex waxaa laba aha inuu mukalaf yahay mukalaf markii la dhaho laba shay waa gudageli inuu caaqil yahay oo baaliq yahay labadaasuu qofku mukalaf ku noqdaa idan waa inuu caaqil yahay oo mukalaf uu yahay markaasuu soom waajibi idan kii yaraa aan xaddulbuluuq gaadhin iyo kii aan caqli lahaynee waallaa dee kuma waajibayo waxaa saddexa idaaqatun idaaqadu waxaa weeyaan qofkii inuu karo soonkii karitaanka laba noqon siduu sheekh sharxa inoo sheegayo xisi iyo sharci xisigu waxaa weeyaan de qofkii waa inuu awoodo si xisi ahaana ah waxaa baxaya qofkii aan awoodinay jiranaa xanuunsanaa ama maxaa la dhihi jiray da ay maxaa la dhihi jiray qabatay sidaana ku soomi waayey idaaqa ma hayo xisan buuna u haynin qofkii tabar yareeyey xisan buuna u haynin ee la yidhi haddaad soonto waa wad dhimanaysaa sharcanna waxaa weeyaan awooddii wuu hayaa laakiin sharcigaa u diiday oo ma awoodo gabadhii xaydka nifaaskii sharcan uma uma soomi kartaa dee marka idaaqadii sharciga ka maqana tii xisiga way haysaa waxaa saddexeeya wasixatun qofku inuu fayow yahay caafimaad qabo uusan jiranayn shardigan afraad ee min shuruud ulwujuub ka mid ah ee sheekhu uu leeyahay sixa waxaa laga soo fahmay idaaqadii laana idaaqadu gaar ahaan markay noqoto midda xisiga ah soo jira maynaa sheegin idan sixada kaasa ah laga soo fahmay afar inuu ka dhigay ahayd wa iqaamatun waxaa shaneeya ama afreeya tirsiga kolba dhinacaad ka dhigto qofku waa inuu qof muqiim ah yahay ee qof musaafir ah soon kuma waajibin soon kuma waajibin miya mise intuu ku waajibay baa loo baneeyey oo tarakhus loo sameeyey waa masale iyadana meelaheeda loogu tegay jamiil faslun haadaa kani faasilun arkaanuhu soom arkaantiisii iyo tiirashiisu alaatatun saddex weeye niyatu niyo weeye leylan fi leyli habeenkii la niyoodo likulli yowmin maalin kastana la niyoodo filfardi faradka dhexdiisana la niyoodo wa tarku mufadirin wax wax afuriya ka tegitaankii weeye daakiran xaalu yahay qofkaa ku afuraya waxaas xaalu yahay mid xasuusan mukhtaaran xaalu yahay mid dooranaya hayra jaahilin midka jaahila ah, khayrkii xaalu yahay jaahilka oo macduurin loo cudur daalayo wa saa'imun saa'im weeye kii soomana halkan wuxuu ga hadlayaa arkaantii wuxuu ka hadlay asbaabtii iyo arrimihii soon uu ku sugnaan jiray oo shan ahayd wuxuu ka hadlay shuruud usixa wuxuu ka hadlay shuruud ulwujuub arkaanta iyo tiirasha uu soonku taagan yahay oo mid ka mid ah haddii la waayo soon uusan jirayna waa saddex buu yidhi midka u dambeeya inuu ku daro waa la isku haystaa laakiin saddexaasoo sheekha culimo ugu horreysayna way jiraan waxa weeye rukniga koowaad niyo waa in laga helo qofkan soomaya waa in niyo laga helo goormuu niyoon habeenkii buu niyoon niyada habeenkii ah waa niyada ee qasabka habeenkii noqonaysa waa soonkee soomka faradka intaasuu sheegay idan habeen kasta waa in la niyoodo haddii hal habeen laga tago xukun gooni uu yeelan doonaa qofkaas waxaa la saari doonaa inuu afaysto maalinka dhan soonkiisiina uusan waxba ka jirin uu soo qaday intaasaa la saari doonaa marka inaad niyada ka tagta maho nebi maxamed salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi xadiidkii cabdullaahi ibni cumar xabse uu ka warinayay walaashii xabsena nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh ay ka warinaysay waa kay dhahay qofkii habeenkii aan niyada barinin uu dhahaya nebiga sal lla alay wasalam wax soomho u jira ma jiro in soom uma jiro qofkaas midan waa inuu habeen kasta likulli yowmin baan qasabaa madhabkuna waa saa madaahibtuna sidaasay u fara badan yihiin allaahuma imaam maalik raxmatullaahi calayhi uun mooyeen imaam maalik wuxuu qabaa habeenka u horeeya ayaad niyoon soonka dhan kadib niyadanba uma baahnide baad sii soconaysaa culimadan waxay leeyihiin waxaa wanaagsan inaad habeenka u horreeya wada niyooto inaad bisha dhan wada soomin haddii habeen uu ku dhaafo bal taqliid imaamu maalik aad taqliidsood tabsato bal inaad ku yaraha badbaado wa ilaa haddii kale soddonka habeen waa inaad ka warhayso si fiican oga warhayso meelaha qaarkood waa la isxasuusin jiray niyadana kor baa loogu dhawaaqi jira atalafadu bihaa sunnatun lagama tegi jirin laakiin markii meelaha laga tegay maxaa imaatay in laga tago iska socon mashil xaal mashil xaal yacni xale ma la niyooda mooy ka soco idan waxaas oo soon ah kuuma jiro haddii madaahibta intooda badan laguu qabta intooda badan jumhuurulculamaa weliban niyatun leylan likulli yowmin maalin kasta fi lfardi ama sunnihii isaga waxba habeenkii qasamo soonka arkaantiisa waxaa ka mid ah qofkan soomaya inuu ka tago wax kasta wax afuriya welibana waxaa wax afurinaya markuu ka tagayo qofka waa inuu yahay daakir qof xasuusan wax aad aada adoo xasuusan inaad sooman tahay ayaad wax cuntay dee soonkii rukni ka mid ah tego inaad mufadir ka tegay baydey baa tagtay daakiran waa sidaas ama haddaad xasuusnayn ood wax cunto dee soomkaagi wuu kuusii soconaya mukhtaarna waxaa weeyaan qofka markuu waxan mufadirkaah la imanayo wax soonka jebinaya ee afurinaya markuu la imanayo soonkiisiina uu jabayo waa inuu qof mukhtaar ah uu yahay qof mukhtaara ah yacnii qof doortay waa inuu yahay waxan waxaa meesha ka baxaya haddii la qasbo haddii xabad dhafoorka laga saaro cun la yidhaahdo kadibna sidaa uu ku cuno dee soomkiisii wuu sii soconayaa waa mukrah wey qof la qasbay hayra jaahilin buu yiri qofkan markuu mufadirka la imanayo waa inuusan jaahil ahayn welibana jahligu kala duwane jahli loogu cudurdaalayo jahli loogu cudurdaali qofkaa jiri iyo jahli loogu cudurdaalaynin qofka jahliga loogu cudurdaali culimadu waxna waxay sheegaan in badan masaa'il fara badan iyo meelo iyo goobo fara badanna ay ku sheegaan waa qof mar dhow soo islaamay oon diintiisi quman u baranin ama qofku muslim buu ahaaye meel ka fog meeshii culimmadii iyo cilmigii iyo meesha iyo magaalooyinka iyo xaadirtii ayuu ka fog yahay baadiye ayuu ku barbaaray buuraha korkooduu geel ku raaci jiray meelaha dooxooyinku iska dhex socon jiray dibirka iyo halkaas iska dhex ordi jiray qofkaasina wax badanoo axkaamta ka mid midaha ma ogo idan qofkan hadduu wax sameeyo jahliga macduurka ah haysta ee loogu cudurdaalayo waa loo cudurdaari hadduusan jahligu macduur uusan ahayno isagoo magaaladii iyo goobihii iyo masaajidii iyo meelihii cilmiga lagu hayay jooga haddana shay mufadir ah uu la yimaado ugu cudurdaali mayno sababtoo ah dadkii la sheegay jahliga loogu cudurdaaliya ka mid moo tarku mufadirin waa saas waxaa sadexeeya arkaanta saaimka saaimka ayaa sadexeeyaho qof soomaba haddii la waayo qof soomaba haddii la waayo dee soo meesha ma jiro marka culimadu qaar waxay leeyihiin maxaa soom saaimka loogu darayaa arkaanta sababtoo ah markaan weysada arkaanteedii soo tirinayna laguma darin qofka mutawadigaa ah sooma markaan soo maranayna markaan soo maraynay arkaanu salaa qofka musalliga ah laguma darin sooma laakiin furuuq waa jirta insha allah waan sheegi doona meelo kale idan saaimka wuu ku jiraa saddexdaa rukni ayuu sheekhu u sheegay faslun kan faasilun wayejibu waxaa waajib ahaa maca alqadaa'i qada micii lisowmi soom la qadayo alkafaaratu kafaara ayaa waajiba alcudmaa oo weyni badan wey watacziiru tacziir iyo edbin baa waajib ah calaa man qof bay waajib ku tahay afsada fasahaadiyey oo buriyey sowmahu soomkiisa buriyey oo fasahaadiyey fii ramadaana ramadaan dhexdii fasahaadiyey yowman maalinna fasahaadiyey yowmka oo kaamilan dhammaystiran bijimaacin bisababi jimaacin jimaac sababkiina ku fasahaadiyey jimaaca oo taamin dhammaystiran jimaaca oo ahima uu ku dembaabay bihi bisababi iljimaac lisowmi liajli sowmi soom dartiina uu ugu dambaabay masaladan waxaa weeye qof soonkii ka jabay arrin gooni ah kaga jabtay saddex arrimoodna aynu ku waajibinayno markaan saddexda arrimood ku waajibinaynana shuruud gooni ah oo sheekhu sheegay aan u fiirinayno waxaan dhahnay waa qof soon jebiyey arrin gooni uu ku jebiyey saddex arrimood baan ku waajibinaynaa shuruud markii la helaan saddexdaa arrimoodna ku waajibinaynaa qofka waxaa weeye waa qof ehelkiisii iyo xaaskiisii reereystay fii nahaari ramadaana reereystay fii nahaari ramadaan ayuu reerkiisii reereystay qofka kow qada ayaa lagu leehay oo inuu maalinkaas soo qadayo labo waxaa lagu leehay alkafaaratu alcudmaa alcudmaa waxay taaniis u tahay acdam marka weyninka badnayd baad dhahaysa alcudma kafaarada cudmadana waxaa weeyaan xadiidkii saxiixa ah waa cidqu raqaba qoor inuu xoreeyo haddii uu waayo inuu laba bilood oo hal maalin uusan u in uu soomo haddii uu kari waayona uu lixdan miskiin quudiyo markuu quudinayana xabad firi ah ama saliim ah ama nabad gashan lixdan mud waa in uu bixiyo oo siiyee ma intuu hal mar lixdan kaxeeyo inuu hoteel geeyo dhaho afaaf beriisaa siiya ma aho jamiil kafaarat lcudmaa waa sidaa marka cidqu raqabatin hadda maba jirta sooma laakiin isagiioo awooda laba bilood inuu soomo iyo wuxuu dhihi lacag baan anigu haystaaye kadibna dadkaasuu lacag siinaya ama maxaa dhihi jiray uu cunto siinayaa ma kafaaradan kafaara mukhayar maahe waa muratab murataba wey yacni way kala tartiibsan tahay taas samee haddaad kari weyda taas samee haddaad kari weydana taas samee saas wey ogama degaysin midda labaad ilaa midda hore inaad kari weyda mooyeen idan qofka soomkiisa sidan soo socota ku fasahaadiyey waxaa waajib ahaa alqadaa inuu soo qadayo waxaa kaloo waajib ku ahaa alkafaaratu alcudmaa kafaarada aan sheegnay waxaa kaloo waajiba ah tacziir tacsiirtu waxaa weeyaan kolba qofka xaakimka ah wuxuu arko dowladd islaam haddii jirto qofka xaakimka ah wuxuu arko haddii uu arko inuu dadka ku dhex ceebeeyo haddii uu arko inuu yaraha kululeeyo haddii uu lacag ku qaraami wax ka qaado ay shay isaga wuxuu arko bay ku xidhan tahay idan atacsiiruna waa saa kolba xaakimku aragtidiisa ayay ku xidhan tahay saddexdaa shay ayaa waajib ku ah waa qofkee eh qofkan saddexdaa arrimood ku waajibinay waa qof shuruudan soo socota oofsaday oo laga helay weeye kow calaa man afsada sawmahu waa qof soomkiisa fasahaadiyey weye qof waxaa jira reerkiisa intuusa reeraysto fii nahaari ramadaan welibana reeraysto soomkiisuna uusan ka fasahaadin waa qof ma waa qof ka halmaansan culimmadu marka masale kalea kasii jirto ka dhaliyaan halmaan suurtagal ma ka yahay mise suurtagal kama aho masale kale insha allah meelaheeda ugu tegi doon hadduu isagu halmaansanaya iyadu maxay u halmaantay iyadoo hadday rabtana mooy oo kuka jamiil calaa man afsada sawmuhu aad waxaa baxaya qofkii reerkiisa reereystay isaga oo halmaansan soomkiisii maba fasahaadinba maxaabad ugu waajibin innakuna waxaan ka hadlayna waxaa weeye waa qof soomkiisa fasahaadiyey wey fii ramadaana ramadaan buu fasahaadiyey baa la yidhi waa maalin ramadaan ah waa inay tahay ka waran haddii qofkan uu soomkiisa fasahaadiyey jimaacna uu ku fasahaadiyey ramadaan laakiin ma oho tusaale ahaan shan beri baa lagu lahaa ramadaankii shawaal buu soo qadaynayay shantii beri isagoo qallaynaya maalinkii saddexaad tusaale ahaan ayuu baa saa u horumarmartay kadibna wuu u yeedhay kadibna sidaasuu ku reeraystay xaaskiisi ma dhahaynaa soomkaadii waad fasahaadisay jimaac baad fasahaadisay ramadaan baad soo qadaynaysay kafaara lagu leehay ma dhahaynaa maya waxaa qasabaa ah inay fii ramadaan noqoto soddonkii beri ama labaatan iyo sagaalkii beri waa inay noqoto calaa man afsada sawma weesh fii ramadaana yowman baa layidhi maalin waa inuu ku fasahaadiyo yowm waa inuu fasahaadiyo jimaaca uu yowm uu dhex dhaco haddii hadduu habeenkii dhex dhaco te qofka wax loo haystaba ma jiro uxilla lakum leylata siyaami rafathu weye sooma yowman baa la yidhi maalin maalinka oo welibana kaamilan maalin dhammaystiran waa inuu noqdo oo qofkuma maalin aan dhammaystirnayn baa jira haa waxay yidhaahdaan ahliyatu soom ama soomka ahliye wuxuu ahaa ama shuruudulwujuubkii uu soonku ugu waajibayay awgeed haddii meesha wax ka mid ah ay ka baxdo haddii qofka oo maalinkii nuskii markuu marayo ahliyatu soom laga waayo qofkaas wax kafaarahoo lagu leehay malo tusaale ahaan laba aan ku tusaalayna waxa weeye qof baa soomanaa reerkiisiibuu reeraystay shan saacoo maalinimo markii la marayay ama koo toban qolb wixii loo yaqaano duhurkii markii la gaadhay ayuu qofkii ku dhuftay yacnii uu waashay miyaa loo ciqaabay mooyi uu waashay qofkaas haddii uu soo miyiirsado ama sidaa uu ku tago hadduu soo miyiirsado kafaaro bixi maan dhahaynaa hadduu sidaa ku tagana xoolihiisa kafaaro ma ka bixinaynaa maya limaada yowman kaamilan baa la rabay inuu soomku fasahaado sooma nus buu ahaa idan ahliyadii dhanbuuba ka baxay qofkaas waxaa la mid ahaa qofkii shan saac reeraystay reerkiisii kadibna duhurkii naftu ay ka baxday qofkaasina kan buu la mid yahay ma dhahayno xoolihii uu ka tegey waa in laga bixiyo maxaa la dhihi jiray kafaaro ma dhahayno ee yowman kaamilan baa la rabaa bijimaacin baa la yidhi bisababi jimaac qofka soomka fasahaadiyey fii nahaari ramadaan yowman kaamilan waa inuu ku fasahaadiyo soomka oo uu ku jabo jimaac hadduu cunitaan iyo cabitaan iyo arrimo kale uu ku jabo kuna fasahaadiyo haddii laguma laho kafaaradan iyo qadahan iyo tacsiirta intan aan soo sheegnay arrimo kalea lagu yeelan oan arki doonaa bijimaacin taamin baa layidhi jimaac dhammaystiran jimaacan dhammaystiran baa jira inuu intaa ka reeba bay ahayd bay dheheen culimmadu taaminta inuu iska badaayo imaam alkhazaali iyo rag badan baa laakiin ooga horeeyey taamintana waxay ku saarayaan qofkii dumarka ah bay ku saarayaan xaalad gooni ah welibana meelaheedaan ku sheegi doonaa lakiin waxaa la yidhi qofkii dumarka ah maba soo gelaysa meeshan asal ahaanba sidayna u soo gelaynin kafaaradan iyo qadahan iyo tacsiirtan iyo saddexdan waxaan dul saarayno aslan waaba cala arajuli faqad qofka raggaa ah keligii wey ee qof dumara ah laguma laaba asal ahaan bijimaacin taamin aima bihi uu ku dambaabay jimaac uu ku dambaabay oo waxaa jira jimaac dhexdhacaya dhexdhacaya fii nahaari ramadaan sidaana uu ku fasahaadayo uuna ku dambaabaynin maa jira haa wuu jiraa oo qofkee waa jimaac uu ku dambaabay buu yidhi jimaaca uusan ku dambaabin wuxuu noqon karaa qof musaafir aha oo safray kadibna isagoo safartiisii xaajiyadiisii iyo xaaskiisii ay la socoto oy safarta ku wada jiraan sidaana uu ku sooman yahay yidhinio kolley ilaahay baa kuu banneeyey inaad soontee faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin baad ku jirtaaye reerkaaga ma iskaga afurtid wuxuuna ugu afuray biniyati tarakhus baa la rabaa rukhsada isagoo fiirinaya ayuu ku afuray qofka nahaar ramadaan buu fasahaadiyey soonkiisii bijimaacin taamin buu ku fasahaadiyey laakinahu kuma dembaabin sooma waxaan rabnaa kan aan intan ku waajibinayno inuu ku dambaabo aima bihi lisawmi soom dartii oo ugu dambaabee soom waxaan ahayn uu ugu dambaabin taana maxaa baxaysa waxaa baxaya qof musaafir ahaay oo safar ku jiray kadibna wuu soomanaa wuxuu yidhi ilaahay baa ii banneeyey inaan afuro gogol dhaaf buuna ku afuray qofka soomkiisii wuu jebiyey nahaara ramadaan bijimaacin taam ahima bihi wuu ku dembaabay laakiin milisoom buu ugu dembaabay mise lizinaabu ugu dembaabay buu ugu dambaabay soo maa idan lisoom baa la rabaa intaa markii la helo calaa man afsada sowmahu fii ramadaan yowman kaamilan bijimaacin itaamin athima bihi lisawmi intaa iyo shuruudda intaa markii la helo ayaa qofkaas saddexdaa arrimood lagu waajibin alqadaa maca alkafaara alcudmaa waaltacsiir waana ninka ee qofka dumarkaa kuma jiro wayajibu waxaa waajib ah maca alqadaai qadamicii wayajibu waa waajib wayajibu waxaa waajibi dheh maca alqadaa'i qadamicii waxaa waajibaya alimsaaku afaysi lisawmi soom dartii loo afaysto fi sittati mawaadica lix meelood alwalu kan hore fii ramadaana ramadaan dhexdii laa fii hayrihi hayrkii aan ahanin ramadaan calaa mutacaddin qof ku gaboodfalay bifidrihi afurkiisa ku gaboodfalay ayaa afaysan xoogay cibaadada waxbaa ku jira inuu yar kalo horumariya ayay leeyihiin culimmadu sheegi doonaa wathaani ka labaadna calaa taariki niyati niyada qofkii ka tegay leylan fi leyli habeenkii fi lfardi soomkii faradka ahaa wthaaliu qofka saddexaadna calaa man qofbuu imsaagii waajib ku noqon afaysigii tasaxara suxuurtay daanan isagoo malaynaya baqaa'a leyli habeenkii inuu weli hadhay fabaana uu caddaaday khilaafuhu warkaa uu maleeyey war aan ahayn waraabicu kan afraadna waxaa weeyaan calaa man qof buu imsaagii iyo afaysigii waajib ku noqon afdara afuray daanan isagoo malaynaya alguruuba qoraxdhac fabaana waxaa caddaatay khilaafuhu sidaa si khilaafsan aydan ku noqonay walkhaamisu kan shanaadna calaa man qof buu afaysigii waajib ku noqon baana caddaatay lahu qofka waxaa u caddaaday yowma alaaiina soddon maalinkeed shacbaana oo shacbaana annahu yoonkaasi min ramadaana ramadaan inuu ahaa maalinkii soddonaad waxaa fiicnayd cibaaradanna calaa man baana lahu yowma alaaiin shacbaan ka gooya hadee nuunta sooma lilqaacida sooma u idaafaynaya soddonkii shacbaan anahu min ramadaana ramadaan inuu yahay baa u caddaatay wasaadisu kan lixaadna calaa man qof buu imsaagii waajib ku noqonaya afaysigii sabaqahu uu ku cararay maa ulmubaalaqati biyihii luqluqashada ayaa ku cararay ama aan dhahno maa ulmubaalaqati xeel dheeraashaha biyaheedii baa ku caddaatay oo min madmadatin mubaalaqada oo min madmadatin luqluqasho xaggeed ka ahaaday mubaalaqada oo wastinshaaqin oo min istinshaaqin sandaarsi xaggeed ka ahaatay halkanna wuxuu ka waramayaa qof afuray soomkiina aan maalinkaa loo xisaabinaynin qadana lagu leeyahay welibana qasab iyo waajib ay ku tahay maalinkaa inuusan waxba cunin waxba macabbin mufadir iyo afuritaan oo dhan uu ka tago qofkan wuu soo qadayn kow imstaagna waa laga rabaa inuu afaysto ilaa gabalkuu ka dhacayo idan hay ahaan iyo muuqaal ahaan buu qofkan isooga sooman yahay laakiin wax xisaabsan ma jiro waa lix qof kow marka maxayd cibaaradu indhu dhaho wayajibu maca alqadaa'i alimsaaku lilsawmi fii ramadaana laa fii gayrihi fii sittati mawaadic alwalu calaa mutacadin bifidrihi sidaas way sida saxda ah, cibaaradan ku hagaagi ka koobaad waxay ahan calaa mutacadin fidri qof baa kas iyo inabaga u afuray biyuu iska cabay kas buu cabay cuntuu iska cunay kas buu cunay qofkaa waxaan dhahaynaa wax dambaad cuni karto horta ma jiro kowdheh waa inana soo qadayso dee waadna waxaa laba ah calaa taariki niyati leylan fi lfardi waa kii aan dhahnay wuu soo socdaa xukunkiisa sooma waa qof ka tegay niyadii habeenkii soonkii faradka ahaa waxaan dhahaynaa qofkaa waa inuu gabalku intuu ka dhacayo uu afaysto qadana waa lagu leh saddexaad waxaa weyaan calaa man tasaxara daanan baqaaa alleyli fabaana khilaafu qof baa suxuurtay wuxuu is habeenkii weli waa baaqi oo suxuurta waa suxuuran kartaa kadib wuxuu maqlay un salaaddii lagu jiro markuu saa usoo baxay salaaddii subuuxoo lagu jiro qofkaa wuxuu meleeyey khilaafkiibaa caddaatay soomaho waxaan dhahaynaa afayso ilaa gobolka intuu ka dhacayo qadana waa lagu lehay leanna qaacidadii fiqigaaba waxay ahayd laa cibrata bidanni albayini khata'uhu malo gefkiisu cadaaday wax tixgelinahoo leeyahay malo wax tixgelinaa ah malo qofka afraad waxaa weeyaan calaa man afdara daanan alquruuba fabaana khilaafuhu aydan qofkan maxaan dhihi jiray xilli roobroob iyo waxbuu ahaaye wuxuu maliyey qoraxdii inay dhacday aayar buu cuntadii boobay oo uu cunay markuu dhammaystay faraha uu tirtirinaya buu qoraxdii meel mur ka soo tiray waxaan dhaha bal inta yartaa horta sii afayso soona qadee maalinkaas waxaa qofka shaneeye waxa weeye calaa man baana lahu yowma halaaثii shacbaana anahu min ramadaan qofkan wuxuu u malaynayey maalinkii soddonaad ee shacbaan inay tahay kadib duurkii isagoo joogan baa la yidhi war xalay bishii baa la arkay oo hebel baa arkay oo hebel baa arkay maxaa caddaatay maxaan dhihi jiray inay ramadaan tahay soo maa waxaan dhinaa bal horta intan afayso gabalku ha dhaco qadana waa lagugu leeyay ka u dambeeya waxaa weeyaan calaa man sabaqahu maau lmubaalagati min madmadatin waistinshaaq waxaa weeye qof baa luqluqanayay markuu luqluqanaya ama uu sandaarsanayay waxaa laga reebay qofku markuu sooman nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi xadiidkii waa kii lahaa ubaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima idan tii buu khilaafayoo mubaalaquu sameeyo biyii isku jiiday kadibna way ku carareen qofkan waxaan dhahaynaa afayso gabalku intuu ka dhicay qadana waa lagugu lehay intaasuu ogaadlay sheekhu faslun yabdulu wuu buraa asowmu soomkiibaa bura biriddatin gaalnimo iyo diintii in laga noqdo ilaahay baan ka magangallay ayuu ku jabaa waxaydin xayd buu ku buraawo nifaasin dhigdhalmeed buu ku buraawo wilaadatin dhalmadii laftirkeeduu ku buraawo junuunin waali buu ku buraawo low laxdatan intaaba laxda iyo ilbiliqsi ha noqdaane wa biiqmaa'in miyir dabool buu ku buraa soonkii wa sukrin sarqaannimo ayuu ku buraa soonkii tacaddaa uu ku gaboodfalay bihii sukriga uu ku gaboodfalay waa in camaa hadday dhammaystiraan oy camimaan jamiica annahaari maalinka ideelkeed halkan wuxuu oga hadlayaa soonka waxyaalaha buriya wuxuu yidhi kow riddada qofkii hadduu diinta ka baxo hal daqiiqadna ha ahaatee sidaasuu soonkiisa ku jabay xaydkii gabadhii wax yaroo dhiiga hadduu ka yimaado xayd ah sidaasuu soon ku jabay nifaaskii sidoo kale wilaadadii sidoo kale junuunkuna walow lixdatan ba ha noqdo iqmaha ayuu sheekhu iyo sukriga ayuu wuxuu yidhi haddii tacadaa bihima maa idin qoran mise bihi dadna bihimaa bay qoranta dadna bihi bay qoranta sooma bihidaa wanaagsan lana bihi tacadiga wuxuu noqonayaa sukriga amaa ikhmuhu laa farqa baynahumaa wax farqiga uma dhexeeya in camaa jamiica nahaari baa layidhi maalinka dhan hadday camimaan xogay culimmadeenna madhabka way isku yara haystaan gaar ahaan alimaam alramli iyo ibnu xajar alhaytami raxmat ullaahi calayhima xoogay tafsiil yar baan sheegaynaa marka dhagta u fur waxa weeye iqmaha iyo sukrigu waxaan u kala qaadaynaa inuu tacadi ay ku yimaadeen iyo inaysan ku imanin yacni tacadigu waa gaboodfal qofkii inuu kas isu waalay kas isu saqaamiyey kas isu miir daboolmay arrin uu sameeyey iyo tacadi la-aan saasaan ka wadaa haddii ay ku tacadiyaan waan fiirinaynaa ma jamiica nahaar ayuu iqmihii iyo sukrigii joogay maalinkii dhammaantii mise ma joogin wuu joogay soomaa ibnu xajar iyo ramri raxmatullahi caleyma waxay isku waafaqsan yihiin qofkaa soonkii inuu sidaa ku jabay oo waxyaalihii buriyey uu la yimaaday haddii uu jamiica nahaar uusan joogin ka waran ramli raxmatullaahi caleyh wuxuu leey oo wax ka mid ah uu miyirsado ramli wuxuu leeyahay qofkaas soonkii kama jabin ibnu xajar ilaytimina uu badaayay qofkaa soonkii wuu ka jabay intaa waa intee waa haddii ay la yimaadaan ka horan la imanin haddayna tacadi la imanin iyadana waan kala qaadaynaa yacni qofkii iska miyir daboolmay iska sarqaamay wax tacadi ahna ma jirin waxaan kala qaadaynaa inta uu joogayo jamiica nahaar miya mise ma oho maalinka dhammaantii hadduu uu camimo oo dhammaystiro ibnu xajar kutubtiisa isyar khilaafsane meelaha qaar wuxuu leeyahay wuu afuri ibn xajar ee ramlina wuxuu leeyahay wuu afuri maxaa soo haray waa qof maxaa la dhihi jiray aan ku tacadinin marka labaad weeyaane jamiica nahaar aan joogin sooma ibni xajar alhaytami iyo ramli labadooduba waxay isku waafaqsan yihiin in uusan soonkaa jabinin xoogay tafsiilkaasaa ku jira masalada jamiil faslun alifطaaru afur fii ramadaana ramadaan la afuro arbacatu anwaacin waa afar qaybood waajibun mid waajib ah kamaa fi lxaa'idi xaa'idka sidii ku sugnaatay iyo wanufasaa'i nufasooyinka dadka kuwii dhiig dhalmeedka qabay wa jaa-izun mid bannaan afur bannaan kamaa fi lmusaafiri waalmariidi qofkii musaafirka iyo mariidka dhexdiisa sidii ku sugnaatay walaa walaa walaa mid aan waajib ahayn walaa jaa-isna aan ahayn kamaa fi lmajnuuni kii waalaa sidii dhexdiisa ku sugnaatay wa muxaramun afur xaaraan ah kaman qof weeye ahara dibdhigay qadaa'a ramadaana ramadaan qallihiisa ayuu dibdhigay maca tamakunihi iyada oo lala qabo suurtagal inuu soomo xataa daaqa ayuu dibdhigay ilaa uu ka cidhiirsamo alwaqtu waqtigii canhu soomkii inuu soomo uu ka cidhiirsamay halkan waxaa weeyaan afurka ayuu inoo kala qaadi ifdaarka dadka axkaamtooda markii loo fiiriyo mar kalena wuu kala qaadi doonaa hadda wuxuu ka fiirinayaa min xayu alxukmu yani xukunka ma banaan yahay mise ma banaana yuu afur u banaan yahy yuu kaxaaraan yahay yuu jaa-is u yahay dhinacaasu ka fiirinaya markii dhinacan laga fiiriyo dadku waxay u qaybsamayaan afar dad inay afuraan waaba waajib kamaa fi lxaa'idi alxaa'id baa la dhahay xaa'ida ma dhahaysid limaada lianna wasfun khaasun lilnisaa wey soomo uma baahna marka ta inaad ku kala farqiso mudakirkiisa iyo muanadkiisa marka qofka xaa'idka iyo qofka nifaas uu ku dhacay dhiig dhalmeed ama dhashay inay afuraan waaba waajib maba sii soomanaan karaan labo qof afurka markii xaqiisa loo fiiriyo uu jaais noqonayo inay afuraan jaais way noqon waa qofkii musaafirka iyo qofkii mariidka ah de haddii awoodaanna way sii wadayaan haddii kalena way iska afurayan jaais buu yahay laa walaana waxaa weya jaa-isna ma waajibna maaho mid lagu tilmaano kii waa laa dee wax ka asix ma waajib inuu afuro ma dhahayno inuu afurana way u bannaantahay ma dhahayno dee wax u jiraba ma halkaasaa takliifkayga lagaga dulqaaday qof inuu afuro ay xaaraan noqon baa jira waa qofkee waa qof ku tacadinaya afurka ku tacadinaya ku gaboodfalaya tusaale ahaan maalin nahaar ramadaan taamuuna ku tusaalayn intu kalu sheekhu ku tusaalaya waxa weye nahaar ramadaan buu ayr yidhi isagoona wax cilad ah iyo wax jiri iyo wax dhibaatay waxba aysan jirin buu ayr bihi iska cabay inuu afurkaa waa xaaraan weeye sheekh waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay qof ayaa waxaa lagu lahaa soonkii lasoo dhaafay tusaale ahaan labaatan beri suu uu soo waday usoo waday wuu dibdhigay wuu dibdhigay wuu dibdhigay wakhtigiibaa cidhiidhi noqday yacnii cidhiidhi see u noqday shacbaanta soo socotuu marayaa waxaana ka dhiman labaatan habeen oo keli ah qofka hal maalin inuu afuro waa xaaraan waa inuu wada soomo taasuu ku tusaalaye sheekhu wa aqsaamu lifdaari ifdaarka aqsaamtiisiiyo qaybihiisu afurka qaybihiisu arbacatun afar weye aydan ku noqonaya awaluhaa afartaa midda horeysa maa kii weeye yalzamu uu waajibayay fiihi kaa dhexdiisa alqadaau qadaa waajibi walfidyatu fidye iyo raashin in la bixiyaa waajibi wa huwa qaybtaa koowaadee qadi iyo fidye waajibinaysa itnaani laba qaybood wey al awalu kan koowaad labadan qaybood alifdaaru afur weeye likhawfin cabsi loo afuro calaa hayrihi isaga qof aan ahayn cabsidii uu afuro wathaani ka labaadna waxaa weyaan aliftaaru afur maca taakhiiri qadaa'in qado dibdhigii lala qabo afurka maca imkaanihi iyadoo ay suurtagal tahay inuu soomo xataa ya'tiyahu dibdhigay ilaa uu yimaado ramadaanu ramadaan ramadaanka oo aakharoo kale wathaaniihaa afartii qaybood midooda labaad maa qeyb weeyaan yalzamu uu waajibayo fiihi qaybtaa dhexdiisa alqadaa'u qadaa waajibi duuna alfidyati fidya iyo raashin bixin ma waajibaysa wahuwa kaana yakhuru wuu badnaan ka muqmaa calayhi mid lay biyir daboole oo kale wey wathaalitduhaa ka saddexaad maa qayb weeyaan iyo kii yalzamu uu waajibiyo fiihi kaa dhexdiisa alfidyatu fidyaa waajibi iyo raashin in la bixiyo duuna alqadaa'i laakiin qallo laguma laho wahuwa kaasina shaykhun oday weeye kabiirun weynaaday oon soonkii karaynin wa raabicuhaa kan afreeyana laa walaa laa fidya walaa qadaa midna laguma laho wahuwa kaasina almajnuunu kii waa shawya aladii majnuunkii welibana lam yatacada aan ku xadgudbin bijunuunihi waalidiisa aan ku xadgudbin halkana ifdaarkii mar labaad buu qaybiyey markii hore waa xukun ahaan markaan fiirinaynay mawaajiba maxaaraamba majaa'isba malaawala wakuka haddana waxaan fiirinaynaa waxa ka ratimaya waxa ka dhalanaya markii la afuro maxaa ka dhalanaya dadka qaarkood markay afuraan waxaa iyo waxaasaa ka dhalan dadka qaarkoodna waxaa iyo waxaasaa ka dhalan masladaasuu raba inuu ka hadlo wuxuu yidhi qaybta koowaad afarta ah waa qayb qadana qofka waa lagu leeyahay fidyana waa lagu leeyahay fidyada meelaheedaan ku gaari doonay raashin in la bixiyo wey lix boqol iyo labaataniyo shan garaam oo raashinah inuu bixiyo idan qadana qofka waa lagu leeyahay fidyana waa lagu leeyahay waa labo dadka ka mid ah laba sinfi laba qaybood wey qaybta koowaad aliftaaru likhawfin calaa hayrihi qof baa afuray nahaara ramadaan buu afuray naftiisa uma baqine wuxuu u baqay naf kaluu u baqay maalan gabadhii uurka lahayd ilmihii bay u baqday maalan gabadhii wax nuujinaysay ilmihii bay u baqday maalan qof meeshan waxaad aragtay biyihii ku dhex jira inaad badbaadisaad rabtaa inaad afurtayna kaa xigta idan maxaad u baqday qof kalaad u baqday soomo laba shay baa laguu leeyay kow inaad maalinkaa soo qadayso iyo inaad raashin bixiso qofka labaad ee lagu leeyahay qadaa maca alfidya waxa weeye aliftaaru maca taakhiiri qadaa'in maca imkaanihi xataa yatiya ramadaanun aakhar waa masaladii mar dhowaan soo haynay oo ah maalan labaatan beri ama toban beri baa lagu leeyahy aan dhahno ramadaankii hore isagoo awooday inuu soomo muusan soomin soonkii kalaa soo galay wuu dhaafay shawaaltii soo soctay baa soo gashay qofkan waxaan leenahay koow qadana waa lagu leeyahy maalmihii inaad soo qadayso labo maalin kastana inaad fidyo bixiso ayaa lagaa rabaa shan maalin hadday ahayd shan fidyo waa inaad bixiso insha allah kutubta kale waxaan u gaari doonaa wayatakararu bitakaruri sinin xataa haddaad sii dibdhigto shan sana haddaada soomin shan fidyo kugu noqon halkii maalin ka soco qaybta koowaad waa qaybta qaybta labaad waxa weeye maa yalzamu fiihi alqadaa duuna alfidya qofkan wuu afuray qadaa ka ratimi laakiin fidyo laguma laho dadku say u badan yihiin weye ama waxyaalaha aan dhaho afuryaalku say u badan yihiin weye tusaale ahaan qof lamiyir daboolmay qofkii musaafirka ahaa qofkii mariidka ahaa dee waxaa lagu leeyahay qadoon baa lagu leeyahay waxba fidye laguma laha qaybta saddexaad waxaa weeyaan waa cagsi hadda fidyaa qofkan lagu leeyahay laakiin qallo laguma laho waa odaygii weynaa haddii mar damba muxuu qadaynba aslan hadduu soomi waayayba soo maa idan fidye unbuu iska bixin iyo qofkii jiranaa jiro aan la rajaynaynin caafimaadkeeda ilaahay baan ka maangallaa qof uu ku dhacay cudurkii kansarka oo kale weeye in qofka fidyo unbuu bixina wax qada ah lagu malo waxaa afraya oo u dambeeya laa walaa laa walaa waxaa weeyaan laa fidyo laguma laho walaa qadaa midna laguma laho oo qofkii majnuunkaa ah, welibana junuunkiisi aan ku xadgudbin weeye wakuka faslun haadaa kani faasilun aladii midka laa yufadiru aan jebinaynin soonka mimaa kii xaggiisa xaaluu ka ahaaday yasilu gaarhaya ilaljawfi jawfka gaarhayana sabcatu afraadin waa toddoba fardi iyo toddoba qeyb weeye maa shay weeye yasilu gaarhaya ilaljawfi jawfka iyo calooshuu gaarhayaa binisyaanin halmaan buu ku gaadhay aw jahlin jahli buu ku gaadhay sheegan inuu soon oo ma garanayo aw ikraahin qasab buu ku gaadhay wa bijarayaani riiqin wuxuu ku gaadhi candhuuf ama canjuuf orday wuu ku gaadhi bimaana la oraday bisababi maa ama bimaa shay la oraday dheh bayna asnaanihi ku sugnaaday ilkihiisa dhexdiisa walxaal qad cajaza qofkuna uu ka noogay can majihi tufitaankiisa licudrihi cudurdaalka uu haysto ku cararitaanka ay ku carartay wamaa shay weeye wasala gaadhay ilaljawfi joofka hoose gaadhay oo wakaana ahaaday ama wakaana uu ahaaday huwa shaygaa gubaara dariiqin jidka boorkiisa ahaaday wamaa shay weeye wasala gaadhay ilayhi jawfkii gaadhay oo wakaana ahaaday garbalata daqiiqin daqiiq maxaa la dhihi jiray haada haada haadintaankeeda maalta ya baalkeeda ama haaditaankeeda ama markii la haadiyo yani aw dubaaban ahaaday wa kaana dubaaban wey wa kaana karbalata daqiiqin aw dubaaban daksi ahaaday daksiga oo daa'iran duulaya aw naxwahu ama daksi wax la mid ah fasalkan sheekhu wuxuu ku gebagabeeyey raxmatullaahi calayhi inuu ka waramo waxyaalo joofka gaadhaya haddana soonkii aan jebinayn waa masale haraa'ib ah soo maa joofkii wuu gaarayaa soonkiina ma jebaya kow wax joofka gaara muxuu ku gaaray kow imaa binisyaan imaa jahli wa imaa ikraah joofkii wuu gaaray masalada koowaad waxaa weeye maa yasilu ila aljawfi wax joofka gaadhaya marka uu joofka gaadhayo waa gudaha joofka insha allahu meelaynu ku tacriifin doonnaaye joobkaas welibana manfad maftuuxay yidhaahdaan ka gaadha meel furan oo bannaan yacnii faleembadii iyo irbaddii iyo kuwaas baana ku jirin idan joof wixii gaadha kuna gaadha halmaan qofkii oo cunto cunay biyo cabay wax kala sameeyey oo laqay ama joobkii wuxuu ku gaadhay jahli waxaan inuu soonka jabiyaba kama warhaynin ama joofkii wuxuu ku gaadhay waa la qasbay qofkii waxaa la yidhi haddaada biyahan cabin qudha lagaa jari ama joofkii waxaa gaadhay waxaan soo socda oo ah bijarayaani riiqin bimaa bayna asnaanihi waqad cajaza can majihi licudrihi waxaa weeye qofkii waxaa ku cararay canjuuf ama candhuuf kolba waxaad dhahdaba candhuuftaa waxay qaaday ilkihiisa dhexdiisa ama ilkaha dhexdooda wax ku sugnaa oo cunno aha ayay candhuuftu qaaday wayna ku carartay qofkanna wuxuu kari waayey oo uu ka noogay oo qudradiisa iyo awooddiisa ka baxday in uu iska tufo sababkii awooddiisa oga baxay waa cudurdaal yacnii ku cararitaanka ay ku carartay awgeed waxaas asnaanta dhexdooda iyo ilkaha dhexdooda ka baxay candhuuftaa ay qaaday aadna keri weyday inaad tufto soonkii ma jebinayo si kastoo joofka uu ku gaadho waxaa kale wamaa wasala ila aljawfi wa kaana gubaara dariiqin waxan jawfkii buu gaadhay laakiin waxaa weeyaan ghubaaru dariiq jidhka boorhkiisa weeye maalan dadkii adhi raacay baa garanay adhi baad raacday kadib casarkiiba hadee soo dheelantay markaad dheelmayso haddee iduhu gaar ahaan lugaha ama raafka waxay ku jiidaan dhulka samo fidho badan iyo boodh fara badan baa ka kacaya idan tiibaa afka kaa gashay saasayna joobka ku gaadhay soonkaagii ma jabayo wamaa wasala ilayhi wa kaana kharbalata daqiiqina waxa weye joobkii waxbaa gaadhay waxaa gaadhayna waxaa weeye kharbalatu daqiiq kharbalatu daqiiq waxaa weeyaan maalan waxaad haadinaysay raashin ama wax la tumay waad haadinaysay ama meel warshadahaad ag joogtay ama adi shaqo waxaad haysay meel daqiiq ah idan wixii ka soo kacay ayaa kaa gaadhay joofkii afka intuu kaa galay uu joofkii sidaa ku gaadhay waxaana soonka ma jebinayo aw dubaaban yani wamaa wasala ilayhi wa kaana dubaaban wey waxbaa joofkii gaadhay waxaa joofka gaadhayna waa daksi daksigaasoo duulayaa afkii markaad intaad hahaamsatay yuu afkii dalaq kaa yidhi sidaasuu joofkii uu ku gaadhay soonkii ma jabay ow naxwu wixii la ah wax kasta oo duulaya oo afka kaaga carara khiyaar la kaaga carara soonkii ma jebinayo masaaisha isha ayuu sheekhu fasalkaa kaga warramay kitaabkiisiina uu gebagabeeyo wuxuu yidhi wallaahu allah aclamu u cilmiloo u ogaan badan bisawaabi sida toosan ilaahay baa u cilmi badan nas'alu llaaha allaan weydiisanaynaa allihii alkariima ee deeqsiga ahaa bijaahi nebiyihi nebigiisa jaahiisa ayaan ku weydiisanaynaa nebigii alwasiimi ee quruxda badnaa waxaan ku weydiisanaynaa an yukhrijanii inuu iga saaro min addunyaa adduunyadan inuu iga saaro musliman anoo muslim ah wa wawaalidaya labadaydii waalidna iyagoo muslimiin ah inuu ka saaro wa axibbaa'ii dadka aan jeclaanay iyagoo muslimiin ah inuu ka saaro adduunyadan waman qofna uu ka saaro isagoo muslima ah, intamaa nisbo sheeganta ilaya aniga iisoo nisbo sheegashadood igu soo abtirsata wa an yakfiran weydiisanaynaa ilaahay inuu dhaafo lii ani iyo walahum kuwaas muqxamaatin dunuubta teeda waaweyn wa alaamaa man dunuubta teeda yaryar sala allahu allaha amaana calaa sayidina sayidkeenni moxamed ibni cabdillaahi bni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdi munaafin ahaa manaafin ahaa rasuulillaahi kuwa alla soo dirsaday ahaa ilaa kaafati alkhalqi uunka idaylkii uu u soo diray rasuuli lmalaaximi dagaalka daran rasuulkiisii ahaa xabiibillaahi kuwa alla jeclaa ahaa alfaatixi khayraadka furanayey alkhaatimi ambiyadana lagu dhammaystiray wa aalkiisana salaadaas iyo salaaddaa dushooda ha ahaato wa saxbihi asxaabteedana dushooda ha ahaato ajmaciina idaylkood walxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay mahad ya allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa intaas ayuuna sheekhu kitaabkiisii ku gebagabeeyey waana titimadii iyo gebagabadii maxamed nawowi aljaawi kitaabu sawm uu ka soo bilaabay intii horena waxaa iska lahaa saalim ibni cabdillaahi ibni sacd ibni cabdilaahi ibni sumayrin alxadramiyi ashaaficiyi saad aragtana waa kitaabkaa barakaysan masaa-ishaas aadka u fara badan una badnaa tahaaro iyo salaaddii iyo masaa-ishan soomka ee lagu daray si faah-faahsan xaqiiqatan meelo badanna taabatay oo oga hadlay culimmadu ama dadkii hore markay dhihi jireen in aan safiino akhrisaninna salaadiisu ma asaxdo waa dareemi kartaa wax badan oo inaga khaldanaa inuu kitaabku inoo saxayo rabbi subxaanahu watacaala hadduu ka raali noqdana kutubta kale ayaynu ku xijisiinaynaa sidii aynu sheegnay silsiladda wuxuu inaga mudan yahay sheekhii qoray iyo kii sharxay iyo kii dhammaystirayba inaan dhahno rabbi subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo qabrigoodana ha oogu nuuriyo cilmun yuntafacu biina allah ha oga dhigo innakana ilaahay ha inagu anfaco hada wsala اllah wslama cla rasuulihi اlamiin wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin